bsm اllahi الرحmn الرaxيm alxamdu لlah rb اlcaalamiin wالsalaaة wالsalaam عlى أشhraf الأnbiyaء wاlmursaliin nabiyina mxamadi wعlى alih وصaxbi ajmaciin ama bacd cashirkan waa kii labaad ee ka mida min kitaabi muslim raximah اllahu tacala kitaab اlxaj baynu ku soo jiray bab اlاshtiraaki fi اlhadyi وإijaء الbaqraةi wاlbadanati kuli minhuma can sabca wuxuu baab yahay alاshtiraak fi اlhadyi in la wadaagi karo oo laysla gowracan karo hadiga hadiga lasoo kaxaynayo khaarijka laga soo kaxaynayo yowmu naxri la gowracayo in la wadaagi karo dhowr nin ay hal neefoo geela iskugu iman karaan ama hal neefoo lo ah iyo waijzaai lbaqarati neefka loda inuu ka gudahay iyo walbadanati neefka geela ah kulli minhuma mid kastoo ayaa ka mida can sabcatin toddoba ama toddoba ayaa neefka geela ah wadaagi kara ama neefka lo'da ah marka laga hadlayo udxiyada iyo hadiga weeye neef adhe waa lagu udxiyaysan karaa ama waa lagu carafaysan karaa af soomaali ahaan qoys dhan reer dhanba laga gowrici karaa hal neefoo adi ah oo qofka iyo beydka iyo daartu waa isku mid xagga haddii laakiin aad rabto inaad hal neefoo adhi aad meeshaad gawricda aad ka gowracda neef geela waa kugu filan yahay neefka geela toddoba ruux buu dhigmaa agga nafarada marka la yidhahdo lodona sidoo kale xadaana qutaybat bnu saciid xadaana maalik markan la marayo laakiin zakawaad la marayo khazawaadkii qhanimada la marayo oo geel iyo lo iyo adhi la soo khanimaysto oo la qaybinayo neefka geela waxaa loo dhigaa toban neef oo adhi ah toban neef oo adhi ayaa loo dhigaa neeflodana toddoba loo dhigaa marka la qaybinayo remiyiguna hadda sidaasay ku kala iibsadaanba markaad u baahasho hal goola inaad iibsato oo markaa isku baanaato dhowr iyo neef adhi ama labaatanba u badan markuu dhaqaal yahayna tobanka neef adhi geelu kama badno xadana qutaybaة بن سacيidi qal xadana maliك بن أنس xa وxadanii yaحya بن yaحya واللفظ lahu قال قرأت على مالك can abi الزubayr mحamed can jaabir بn cabd الlahi الأnsariya qaal naxarna maca rasuuli الlah nabiga la jirankiisaanu gowracnay caam alxudaybiyati sanadkii toddobaad hijrada ama sanadkii lixaad hijrada albadanata neefka geela ah can sabcatin toddoba qof baanu ka gowracnay waalbaqarata neefka lo'da ana can sabcatin toddoba kalenu ka gowracnay idan toddoba ruuxba waxay wadaageen neef loa toddobana neef geel ah waxadaanaa yaxya bn yaxya qaala akhbaranaa abu khayama zuhayn mucaawiyat aljucfi can abi zubayr marka abu khaysama mutaabacaynaya malik bnu anas kilaahuma can abi zubayr can jaabirin waxadaana axmed ibnu yunis xadaana zuhayr zuhayrna waa abu khaysama weeye xadaana abu zubayr can jaabirin qaala wuxuu uhi jaabir kharajna maca rasuuli illaah rasuulka ilah baanu la baxnay muhiliina anagoo xidhannay bilxaj xaj anagoo xidhannay fa amaranaa rasuulu ullah rasuulka ilaahi wuxuuna faray sal اllahu calayh wasalam an nashtarika inaanu wadaagno fi اlibili wاlbaqari geeli iyo loda aan wadaagno kullu sabcatin mina toddobadii kastoo annaga naga tirsan fii badana neef geela inay wadaagaan ama neef lo ah ahlulcilmigu waxay ku ijmaaceen neefka ariga lama wadaagi karo saddex ruux iyo afar ruux hadiye ahaan uma gowrici karaan neef ari ah inagoo soo xajinay ama soo cumraysanay mutamaticiina ah ama qaariniin ah neef adia ah iskuma darsan karo lannu neefka aigaa wuxuun ka asaxaya hadiye ahaan marka hadiy laga hadlaayo can shaksin waaxidin waxa la wadaagayo ee toddobada qof ay wadaagayaan ah, waxaa waa geela iyo loda geela iyo loda in la wadaagi karaan waa masala khilaafiya bayna salaf qadiiman waa khilaaf culus baa ka taagan oo wadaaddaa diidan xanafiyadu iyo maalikiyadu ay u badan yihiin waxayna khilaafeen sunnada axaadiidana way ka murmaayaan inay ka jawaabaan ba isku dayahay iyagoo madaahibtooda difaacanaya waxadaanaa moxamed bn xaatimin qaala xadaana wakiic xadaana casra bnu haabit alansaari can abi zubayr casra haddana wuxuu mutaabacaynaya maalik iyo abu khaytama can abi zubayr can jaabir cabdilahi alansaariyi qaal xajajna maca rasuuli illaah nabiga ilaahay baanu la xajinay sal اllahu alيه wasalam fanaxarna albaciira neefkii geela baanu gowracnay can sabcatin baanu ka gowracnay albaciir waa neefka geelaah labyo dhadigba kuu dooni ha ahaado wlbaqarata wanaxarna albaqarata neefka loodan waxaanu ka gowracnay can sabcatin innagoo soomaali ahaan lo iyo geel iskuma dhigmaano xoogow halkoraadka waxaa iska leh geelaa iska leh laakiin hadda xagga hadiya waa la simahaya ishkin mar hadduu ishkin isla yahay xaggaa marka laga fiiriyo waxaa weeye waa israacinaya وxadثna mحamed بن xاaتimi qال xadثna يحيى بن سعيid القطاn can بن jurayجi cabdالmلك بن cabdالعaزيز أhbarnii abu الزubayr iبن jurayج ba haddana wxuu mutaabacay raggii hore ee casre iyo abu khayثamiya malik kulhm can abi الزubayr أhbarnii can abu الزubayr أnahu samca jaab بn cabdالlah الأnsaariي riwaayo kastana ziyaaday wadata ama sanadka ah ama matniga ah ama labaduba ah muslim iskama soo celinaya axaadiista mutaabacaadkan wuxuu u soo celinaya faa'iido goona ah, ama sanadka ku saabsan ama matniga ku saabsan ama labaduba ku saabsan wad arkaysaan hadda sanad lafdi walba iyo sanad walba ka hore waxbuu kaga duwan yahay hadda waxaad maqlaysaan marka hore waxaan soo helna an jaabir can jaabir haddana annahu samica jaabir abu zubayr oo caddaynaya inuu ka maqlay xadiidka jaabir qaala jaabir wuxuu ihi ishtaraknaa maca الnabiy nabigaanu la jirnaanu wadaagnay fi اlxaji wاlcumrati xaj iyo cumro horaan cumro maydin soo marin kulu sabcatin fii badana toddoba kasta waxay wadaagayeen hal neefoo geela ama neef lo ah faqaala rajulu lijaabir nin baa jaabir ku yidhi ayushtaraku fi اlbadanati maa yushtaraku fi اljazuur su-aal buu weydiiyey wuxuu hi ayushtaraku ma la wadaagayaa fi lbadanati neefka geela ah yushtaraku ay ka shtiraakin fi ljusuur yushtaraku fi ljusuur sida neefka geela ee suuqa laga iibshay loo wadaago xala idiin soo sheegay waxa u dhexay jazuur iyo badano badaniya jazuur waa laba magacoo ku dhacaya geela labaduba geela wey jazuur geela waa badana waa maxay kala duwan yihiin haddaad ka soo kaxayso meeshaad ka soo xarmanayso ood nairobi geela kala dhaqaaqdo hadyiga ah ood ma kala tagto badanaa la yidhaahdaa adoo caddaysimo oo soolamaha hadaad iska tagta maka ood geeli hadyigaa ka iibsato suuqa maka ka iibsatana maxaa la yidhahdaa baa u dhaxaysa cinda alcarab marka waa cinda almuslim waxaa fiicanoo khayr badan badanadaa khayr badan waa neef laga soo kaxeeyey meeshii aad ka timid iyo dalkii aad ka timid aad kala timid oo lasoo halaakeeyey loo soo jara xidhay mara la soo saaray intaaba muxrim soo ahaa oo isagoo lafturkiisa soo xajinhayay iyo neef laga soo gaday waa kala duwan marka jaabir baa waxaa la weydiiy ayuu ishtaraku fi lbadanati neefka laga soo kaxiyey ma la wadaagayaa maa yushtaraku fi ljasuur ay kamaa yushtaraku fi ljasuur sida loo wadaagoo kale ka suuqa laga soo gaday qaala wuxuu uhi middan suuqa laga soobeeye ma aha ilaa min albudni geelii hadyigan bay ka mid tahay ama suuqa laga soo gado oo carafaa lala aado iyo minaa lala aado ama bannaanka baa lagala yimaadee waa geel hadyi ah wlbudna jacalnaha lakum min shacaa'ir ilah bay ka mid tahay weye maa hiya ilaa min albudni ay min alhadyi hadiga la soo kaxiyey bay ku xukum tahay qaal wuxuu hi abu zubayr waxadara jaabiru xudaybiyaa jaabir xudaybiyu joogo goobjoog buu ahaa xaajatulwadacna wuu joogay qaala wuxuu hi maalinkaa hore ee wuu joogay yowma alxudaybiya naxarnaa yowmaidin maalinka waxaanu gowracnay sabciina badanatan toddobaatan halaadoo hadyi ah ishtaraknaa waanu wadaagnay fii kulli sabcatin fii badana kullu sabcatin fii badan cafan toddoba kasta waxay wadaageen neefgeelay wadaageen idan toddoba haddii lagu dhufta haddee toddobaatan waa an afar boqol iyo afar boqol iyo sagaashan afar boqol iyo sagaashan buu ka hadlay ama ansaara ama dadkii marka hadiya aan wadin ah laakiin ciidanku wuxuu ahaa iyo afar boqol waad garanaysaan id wuxuu saxaabi kuu sheegaya intii markaa uu asagu garanayay ansaareed ama qoyskiisa ahaba ahaa amaa saxaabadii maalinkii socday ee la sharay ee loo diiday inay cumraystaan ee reer xudaybiyo bay ahay idan jaabir wuxuu inoo geela hadyiga bannaanka laga keenay iyo midka sayidada maka laga iibiyey ee maalinka xajka lala baxay mina la geeye carafa la soo celiyey ee musdalifa baryey dambe mina lagu gowraca yowma naxar waa isku mid waxba la kala qaadi maayo وxadثnي محaمد بن xاaتم قال xadثna xمد بكر البرساني الأزدي أخبرna بن جurير عبدالملك أخبرna أبو الزبير أنه سمع جابر بن عبدالله الأنصاري يxadiث asagoo ka sheekaynayu maqlay can xajaة النabiyi nabiga xajkiisi salى الlaه عليه وaلي وسلم qaala jaabir wuxuu yidhi في xadiiثihi faأmarana nabigu wuxuuna faray calayh الصلاaة وaسلاam إidaa xalalnaa markaan xalaalowno an nuhdiya inaan hadi la nimaado halka waxaa kugu jira markaad mutamatic tahay eed cumrada dhammaysato xaggana hadiya aad waday maalinkaasad geela gowrci karta hadiga ah qofka xaajiga ee mutamatica ah, laba goor bu xalaaloobaa marna cumruu ka xalaaloobaa marna xaj buu ka xalaaloobaa xataa yabluqa alhadyu maxilla ama waa yowmu naxari buu noqonaya waxaa kaloo ku bannaan markaad ka xalaado cumrada aad dhammaysato xaggana weli aan xajki la gaadhin yowmu tarwiya aan la gaadhin baad gowrici kartaa xadiidkan ay ka qaateen culamo fara badan idaa xalalna nabigu wuxuuna faray xajtulwadaaci markaan xalaalowno an nuhdiya inaan hadiga la nimaadno marka hadiga aan gowracno weeye xoolihii hadiga aan gowracno waan loogaya jaabir iyo saxaabada badankood waxay xalaaloobeen waxay xalaaloobeen bisha dilxijoo afar ah bisha dilxijoo afara ah. maalin he axad ah soo ma maalinku nabigu soo galay maka bisha dilxijoo afara ah, bisha carafoo afara ah, subax axadaad buu soo galay bishuna waxay bilatay khamiis khamiis jamci sabti axad bay ahayd maalin axad bay soo galeen jamcahay bilatay jamcihii hee kusagaalkaa nabigu wuxuu taagnaa xarafuu taagnaa waad garanaysaan alyowma akmaltu baa la soo dejiyey wayajtamica annafaru mina koox ama raxan annaga namida ay ku kulmaan ay wadaagaan fi lhadiyati ay fi eh, lhadyi eh, eh, ay wadaagaan fi dabiixati fi nasiik neefkii la gowracay wadalika arrinkaana wuxuu ahaa xiina amarahum xilliguu nabigu faray an yaxiluu min xajihim xajka inay ka xalaaloobaan fi hada alxadiid xilliga nabigu nafarahayo hadiga inaan gowracno oon xalaalowno waa markii aanu ka xalaalownay eh, xajkii aan ka xalaalownay ayib xajkii laba xaj ka xalaaloobeen midna waa cumro midna xajkii weynaa marka xalaalowga hadda laguu sheegahayo waa kii hore ayagoo xaj bay soo xidheen saxaabadu nabiga yidhi bedel waad garanaysaan ninkii hadyi aan wadin waa inuu bedelo cumro qolyahaas marka hadyi aan wadeen ee cumro u badala la yidhi maxaa lagu yeeshay mutamaticiin bay noqdeenoo dhiig baa lagu yeeshay dhiigga lagu yeeshay labay u door leeyihiin xilliga cumarada ay ka xalaaloobhayaan inay gowracaan bay xaq u leeyihin waxay kaloo xaq u leeyihiin ay la sugaan yowma naxar ay la sugaan oy israaciyaan labadii ba israaciyaan labadaba marka way banaanta xadaana yaxya bnu yaxya qaala ahbarna hushay bn bashiir asulami can cabdilmalik bni cumar alahmi can caطaa ibn abi rabax buu u jeeda can jaabirin hadda marka abu zubayr xadiidkiisa can jaabir baad badan soo marteene caطaa oo mutaabacaynaya waa kana can jaabir bn cabdillah alansariya qaal kunaa waxaanu ahay natamatacu maca rasuuli illaahi bilcumra waa inagii soo maray cinda alusuuliyiin usuuliyiinta badankood kunaa iyo kaana waxaa laga wadaabay dhaheen mujarad wuquuci اlficli waanu samaynay baa laga wadaa waan samaynay mar bay dhacday in daliilba la hela mooyeen kutusahaya hawl soo noqnoqoto hawshu inay tahay bidaliil waxaad og tihiin saxaabadu hal mar bay weligood nabiga la cumraysteen ayagoo mutamaticiina wa xajat اlwadaac ayagoo mutamaticiina oo cumro soo xidhay ka xalaaloobay haddana xaj xidhay maalinkii sideedaad ka xalaaloobay halkaa mar bay ahayd sanadkii tobnaad hijrada saxaabina wuxuu kunna wuxuu uga jeeda waa maxay mujaradu wuquuci اlficli marka kaana iyo kunna ma tusto cala اtakraari wاlistimraar waxay tustaa calى mujaradi wuquuci اlficli shaygu inuu dhacay takraarkiisaoo noqnoqodka waxaa laga qaadanaya adila kale hada madhabu akari alusuuliyiin in badanna waa idin soo sheegay kunaa waxaanu natamatacu kuwii raaxaysta maca rasuulilah rasuulka ilah maciisa bilcumrati cumraan ku sii nasan jiray fanadbaxu lbaqarata neeflow aan gowrici jiray can sabcatin nashtariku fiiha anagoo wadaagayna waa sanadkaa keliya ujeeda laakiin cumradii hore marka iyadu cumrat اlqada iyo cumrat اlxudayb midna waa la sharo maxsuuriin bay ahaayeen midna qaday ahaydoo tamatuc meeshi ma jirin tamatuc meeshi ma jirin haddii loo laga wada keliya tamatuc in lagu iطlaaqo cumro kasta oo dhex dhacda fii ashhur اlxaj waa inaga soo mar nabi maxamed alayh الsalaat wasalaam weligii ma cumraysanin ilaa fii ashhur اlxaji dilqacdun buu nabigu cumraysan jira cumrat اlxudaybiya laga sharay dilqacday ahayd cumrat lqadaa'i ka dambaysay dilqacday ahayd cumradii tobnaad cafan fatxu maka jicraana waxay ahayd dilqacday ahayd maxaa soo haray tii hadda uu soo xidhay iyaduna dilqacda nawiland wuxuu soo baxay dilqacdu way ka dhiman tahay shan habeen dilqacdu shan habeen ka dhiman tahay yuu madiina ka soo shan iyo afar sugiya sagaal maalmoodna wuu soo socday bayna maka walmadiina wuu soo safrahayey waxaad idinku intaad baabuur iskaga dhacdaan aad ku maraysaan meeqa saac saddex saacadood ninka gaadhi jiibo waalan iska raacana saddex saacba ku tegi ninka baska weyn iska raacana shan saac lix saac nebi maxamedna wuxuu sii socday sagaal maalmood oo xidhiidh ah hadda meeqay noqotay tareen baa la raacayaa saaasaad u kibirteen xadaثna cثmaan بn abi shaybata qaal xadaثna yaxya bn zakariya bn abi zaa'ida can ibni jurayjin cabdilmalik can abi الzubayr yaxya bn zakariya bn abi zaa'ida jamaacadii aad soo marayseen hore can abi الzubayr can jaabirin qaala wuxuu uhi saxaabigu dabaxa rasuul الlah rasuulka ilah wuxuu gowracay salى اllahu alيه waslm can caaisha caaisha wuxuu ka gowracay baqaratan neefl uu ka gowracay yowma الnaxri maalinka dhuundhowga nabigu asagu lixdan iyo saddex alaad buu yuu gowracay soddon iyo toddobana cali buu u dhiibo gowrac yidhi boqol halaad buu gowracay nabigu calayh isalaatu wasalaam oo naftiisa uu ka gowracay naftiisa oo meeshay jamaaca minasalaf ka qaateen qofka muslimka waxaa wanaagsan intuu nool yahay magtiisa inuu sadaqaysto adiga magtaada inaad sadaqaysato ood la baxdo maxaa magtaada boqol halaadoo geela waxaa yidhi nabi maxamed an iyo saddex xalaad buu gowracay waxay sadaqa ka ahaayeen intuu nabigu jiray oo lixin saddex buu ku dhintay calina soddon iyo toddoba halaad buu gowracay waa intuu nabiga ka dambeeye yidhaahdeen maca alhijra marka lagu daro intuu nabiga ka dambeeyo maca alhijra dib taariikhda xisaabaa isku aadan bay dheheen ya soddon iyo saddex sano iyo hijradii marka laisku dara gormaa la dilay caliso ma garanaysaan gormaa la dilay soddon iyo shantii soo ma soddon iyo shantii soddonta waa issaaran yihiin haddii la xisaabo miilaadigana soddon iyo shan bay noqon hijrigana soddon iyo toddoba isu bedelayaa hadda markaad konton iyo sideed jirto xagga miilaadiga lixdan jir baa ta xagga hijriga saa ogaada hawsh way kala badanta xisaabtu labaatan jir markaa tahay xagga milaadiga waxaad jirtaa xagga hijriga ya afartan ah tahay labaatan iyo laba dhaha labaatan iyo kow labaatan iyo labaad way isgurayaan dibtaarada dib u khariya sanadka almuhim nabigu asagaa geela iska gowracay haweenkiisa lo'bu ka gowracay ayb dabaxa can caaisha yowma naxri baqaratan neef lo'u ka gowraca caaisho xadana md xaatim qaal xadana mxamed bakr ahbarana bn cabdilmalik xadanii saciid ibnu yaxya اlumawi idinku hadda haween wax laga gowracma taqaanaan moogta ninkeena deeqsiga qiimaha badan baa neef ariga gabadha ka bixinay laakiin neef cishkin inaad gabdhaha ka gowracdaan ma rabtaan waa kii xajka ka bixiyaaba dadaalay waxadanii saciid ibnu yaxya alumawi qaala xadanii abi aabihiina da waa inaga soo marray waa yaxya ibnu saciid ibnu abaan الأmوي xadثna بن jurayجi أhbarna abu الزubayr أنhu samca jab بن cbdالله أنس yquul naxra rasuul الlah rasuulki ilaahay baa ka gowraca can nisaa o dumarkiis sagaalkuba waa soo xajiyeen dumarkiisii wixii la socday wuu ka gowracay caaشhan haddaynu soma in laga gowracay neef lo ah wa fii xadiiثi ibni bakr waxaa ku jira can caaئiشha baqaraةa fii xajatihi nabigu caaisha wuxuu ka gowracay neef lo ah xajkiisii u dambeeyey marka sidaas wey muhiimadu waxaa weeye madhabka maalikiyada iyo xanafiyada baabkan ku jira iyo ciddii waafaqdee diidan in xoolaha ishkinka la wadaagi karo oo toddoba toddoba laisku raaci karo neefkii geela ah ama neefkii looda ahaa madhabkaasi waa madhab daciifa sunnadana khilaafsan tawiilaadka ay ku dhufteen axaadiia qaadi ismaaciil fi axkaam اlqur'an iyo bakr bn cala alqushari fi axkaam اlqur'an waa wara'yi tacasub madhabi ah oo maqiid ah weeye sunnadaa mudanna in la raaco loona cudurdaaro wadaadaha tawiilka ku khaldamay laakiin sunadu waa inay dhowrsananto iyada la ilaaliyo baabu naxri اlbudni qiyaaman muqayada wuxuu yahay geela in la gowracayo oo la dhuundhabahayo isagoo taagan neefka geela ah taagan isagoo fadhiyo oo la arumiyo ama la ju'iyey baa la gowracaya mise isagoo taagan tii la jelib xidho ayaa hashoo taagan baa la wareemaya si loo gowracaya markaasaa la rabaa inay dhacdo dhiigu sibcan u butaaco lugaha ay la baxdo nafistaan la doonayo neefka geelo waa qooru meeye in la xuyuba lama rabo ayib howlaha hadda idinku garan maysaan xadaana yaxya bnu yaxya qaala akhbarana khaalid ibnu cabdilah oo hawshii waxaad noqonaysaan qaadi abubakr albaqilaani cafwan qaadi abubakr ibn carabi wuxuu uhi weligay digaagna ha ahaatee weligay wax ma gowricin buu diiqna allah ka dhige weligii wax ma qowracin buuri laakiin haddii la ii keeno nin odhanaya islaan saddex lagu furay baa hal dalqad laga soo qaadi gacantaydaan ku biraynhayaa buuri gacantaydaan ku biraynhayaa baashu way la fogaatay wadaad xaddaثani axmed akhbarana khaalid bn cabdillaah khaalid bn cabdillaah alwasiti khaalid bn cabdillahi bn miiraan ataxaan alwasiti can yunis ibni cubayd albasri wa yunis kani can ziyaad bni jubayr albasri taabiciyun iqat waa aqafi nin aqafi awey laysa lahu fi saxiixayni ilaa xadiiayn buu ku leeyahay oon ka ahayn xadiikan xadii kale ku leeyahay nin kale oo zayd ibni jubayr la yidhaahdo oo qaa'i ah bay isku dabaqa dhacaan oo isna taabici ah riwaayaadna kule saxiixankay sunanka asaguna kuleh walala ma ah isku qoysna ma aha waxay un wadaagaan isu ekaashaha ziyaad ibni jubayr iyo zayd ibnu jubayr wey kilaahuma waa taabiciyaan ninkan ziyaad ibnu jubayr waa basri aqafi ah saxiixaanka laba xadii basuu ku leeyahay oo xadiidkan ka mid yahay ama zayd ibnu jubayr asagu waa taa'i waana kuufi ibnu cumar buu ka wariyaa ninkanna waa ka wariya waa isku sheekh kilaahuma yarwi can ibni cumar wa kilaahuma abuuhuma waa maxay wa kilaahuma waa taabiciyaan laakiin ziyaad iyo zayd bay kale yihiin keliya qabiilka ku kala tagahayaan ana bni cumar radi allahu tacaala canhuma ataa calaa rajulin buu soo maray wuxuu soo maray nin buu soo maray wahuwa yanxaru isagoo gowracaya badanatahu hashiisii hadyiga ahayd baarikatan iyadoo fadhida iyadoo fadhida yuu gowracayaa oo bayda goynaya faqaala wuxuu yidhi ibni cumar ibcaha ay aqimha ibcaha siidaa kici hasha kici qiyaaman ay can qiyaam can qiyaam qiyaaman ay can qiyaam masdaru bimacnaa qaa'ima inay taa laga yaabaa ibcaha qiyaaman ay qaa'imatan masdaroo qiyaaman ah oo bimacnaa qaa'ima ayib maxaa idiin qoran qaa'imatan baa idiin qoran laakiin sida maxfuudka ah anaa idinka saxan qiyaaman baa saxa qaa'imatan waa masder laga wado weeye bimacnaa ismi اlfaacil oo qaa'ima macnihii lagu fasiri lahaa un buu la aaday laakiin asalkeedu waa ibcaha hasha kici qiyaaman can kici oo ha istaagto taagan gowrac buuri riwaayada markii ismaaciili baa caddaysayo inxarhaa qaa'imatan in laga wado muqayadatan la jilib xidhay jilibka la xidhaa jilibka bidix baa la idhaa midigta lama taabto jilibka bidix baa la idhaa neefgaariga marka la gowraca agee loo seexiyey cabdiraxmaan bidix baa loo dhigaa say midigtada haaneedka kugu hagaago markaad neefka gowracayso haddaad midig u seexaysa neefka ariga markaad gowracayso maxaa kaa hallaabi haneedka kaa hallaabi gafuurka intaad bidix saa ugu qabsato inaad si fiican midigta ola heshaa la rabaa marka dhinac bidix baa loo siixiyaa lugta midigna waa la fura saddex kaana waa la xidhaa saddexda adini kale waa laisku xidhaa lugta midigna waa loo siidaa neefka adhiga suu u rabto haddii aad ka gaari weydana dhulka umbaa la dhigtaa <laughs> ya maya waa taqalid ugu dambeeya luqanjubaarka ugu dambeeya waad fahanteen wuxuu hi muqayadatan ljilib xidhoo jeeniga bidix loo xidhay sunnata nabiyikum mutabican adoo raacahaya sunnata nabiyikum buuri nebi maxamed sunnadiisi baa sidaa neefka geela ah sagaahan boqolkaa halad nabigu wuxuu dhundhabay iyagoo taagan iyuu nabigu calayhi salaatu wasalaam isagu intuu jilib xidho taan laga furta kaa lagu xidho waa la wadahaya saf buu nabigu ka maray riwaayo xadiidku uu leeyay in sunnatu nabiyikum in xaraha qaa'imata fainaha sunat nabiyikum riwaayo kale sacid majhuul uu leeya wuxuu leeyahay ra'aytu ibnu cumara yanxaru badanata wahiya macquulatun ixdaa yadayha marka sidaasay saxaabadu nabigu yeeli jireen sunnada geela waa sida taagni baa laga gowracahayaa jilibka bidix baa loo xidhahayaa sidaasaa lagu wadaya waa sunnada nebi maxamed laakiin waxaan muran lahayn biijmaaci salaf iyadoo fadhiya haddii la gowracanahe way asaxaysaa wayna bannaan tahay laakiin maxaa badan geel qaabkee loo gowracaa masalada meeshaad kuma jirto waxay isku qabteen geel haddii la gowraco adhigana iyo loda la dhuundhago gowraca ma asaxaaya naxari iyo dabxi cinda alcarab kala duwan yahay naxarigu waa in halkaa shayga halkaa baydaa lagu dhufto gowracuna waa halkaa in lagu dhufto sambu kala fahmaysaa looda xaggee laga gowraca misida geela mise soo adhiga loo gowraca lo haddii sidii geela loo gowraco oo adhiga sidii geeli loo gowraco ma asaxaya gowraca mise may fuqada isku khilaafeen digaagta see loo gowraca sida adhiga wey sida geeli looma gowrici karo meesha geela laga gowraco digaagta margi baa kaga jira adan goyn karinba kurkaa kore in la gooyo mooye marka iyado waa bidacay dhan salafku sida loo gowraco geela looma gowrici karo geela sida loo gowraa adhiyo lo looma gowrici karo waana bidco laakin gowricii waa xalaal baa loo badan yahay ayb baabu istixbaabi bacث اlhadyi ilى اlxarm liman laa yuriid الذahaaba bnafsihi واstixbaabi taqliidihi wafatli اlqalaa'idi وأna baaciثahu laa yasiru muxriman waxaan ka tegey وأna baaciثahu laa yasiru muxriman walaa yaxrumu calayhi شhayء bidalika masale muhiim o sheekhu baabaysto ah adoo nairobi iska jooga xoolo ma diri kartaa hadyi ah oo beytka ilah lagu gowraco adoo madiina jooga halkaa xoolaa ma ka dir geel iyo lo iyo ari ma hadiyeyn kartaa ilaa bayt illaahi alxaraam kacbada ha la geeyo xaramka ha la geeyo ha la gowraco masaakiinta reer loo qiima odhan kartaa hadday bannaan tahay oo sunna tahayna maxaa ka dhalanaya adigii diregeeli ama lodii diray ama ariga diray hadiga u diray xaggana aan xajiyin aan cumraysan ee xoolahun hadiyeeyey muxrim ma noqonaysa baa laga hadlaya baabu istixbaabi bacث اlhadyi ilى اlxarami inay sunnatoo la jeclaba u baab yahay hadyi in loo diro xaramka loo diro liman duul loo sunneeyo laa yuriidu aan doonin adhahaaba tegitaan binafsi adu inaad tagtood cumraysta ma rabtid inaad xajida ma rabtid inaad beytka ilaahay booqata ma rabtid laakiin waxaa maanta aad awoodaa xoola hadyi inaad dirto oo beytka ilahay lagu soo qalo iyo wastixbaabi taqliidi hadyiga inay sunno tahay oo fiican tahay in loo koor xidho ama loo jara xidho kuul ama jare ayaa qulqunta loogu xidhi neefka lagu garto inuu hadyi yahay oo xooga dhaqaala uusan ahayn iyo wa fatli qalaa'idi jamcu qilaada in la falgiyo ama la sooho xarkihii kuusha ama jaraha geel looga dhigi lahaa ee qoorta loogu laa yasiiru muxriman noqon maayo ninkii geela diray hadyiga muxrim kuma noqonaya diriddu xoolaha diray ee u jara xidhay ama u kuul xidhay walaa yaxrumu calayhi shayun bidalika wax kaa xaram noqonhayana ma jiro inaad hadyi dirtay muxrim ku noqon maysid haweenkeedabaa kuu bannaan dharkii makhiidkaabaa kuu bannaan ugaadhsigiibaa kuu bannaan timahood gaabsataa kuu bannaan xalaal baa tahay qof xalaaloo magaalada si jooga ayaad la xukum ajirkan iyo qurbadan iyo cibaadadan baad la timid hadigu siisu cibaada madax bannaan u yahay ama xaramka ilaahay tag ama adoo meel kale soo dira waa cibaado madax bannaan idan baabka waxaa lagu baabinaya jamaaca min asalaf oo saxaabo leh oo taabiciin leh oo madaahibta qaybo ka mida ah ayaa waxay qabaan haddaad xoola dirta hadiya adhi lo geel dooniba ha noqdee diridda aad dirtay waxaad ku noqonaysaa muxrim ilaa hadigaa la gowraco oo intuu xaramka tago la gowraco ma xalaaloobaysid bay dheh haweenka ma agmari kartid wixii qof muxrima xaaraan ka ahaa ayaa xaaraan ka ah halkaasay soo istaageen taabica wuxuu ihi ibnu cabaas waxaan arkay magaalada basra masaajidkeedi weynaa mimbarkii saaranoo khudbaynaya oo qaba laba maroo iraama ah. laba maroo ixraamuu qabaa oo ujeena qaarsaday midna u guntaday midna oo sidii qofkii muxrimkaa oo kalea markuu khudbadii dhammeeyo hawsha dhammaystaan maxaa jira yaa amiir hadyi baan diray u diray ilaa bayt illaahi alxaraam muxuu inuu yahay muxrim ibnu cumar baa qabay sayidinaa waxaa laga soo guuriya cumar iyo cali baa laga soo guuriya amaa taabiciintu waa muush caraka idan ra'yigaasi waa ra'yi laga xoog badan yahay waa masaladii maalinka carab muslimiintu ay taagan yihiin oo kale inagu ma carafaysan karaa hadda korsumaana soo baraarujin jamaca min asalaf waxiiq ibn cabbaas ka yahay oo anas ka yahay oo reer basar yihiin dadka xajiyey ee um, carafo taagan oo kale intaan iska dhigno inaguna maalinka carafa la taagan yahay aan ku carafaysanno masjidu bilaal nin walba meeshu ku carafaysanaya maalinkaa masaajidkaa la tegi qur la akhriyi ducadaa la badini waa la taagnaani ilaahay baa la bari sida aad yeeli jirtay dharaarta aad taagan tahay carafo unbaad maantana yeelaysa aلtacriifu fii yowmi carafa bihayri carafa la yidhaahdaa jamaca min aslf baa ku tagay badan ay leeyihiin taabiciin fara badan nimana waa bidcay dheheen tanna waa sidii kale marka adaad wadaad isagoo nairobi iska fadhiy intuu soodsiimsaad galay carafaysanayo hala waa masale salle way saxaaba ku tageen ayib tanna waa sida oo kale halkaasay la mareen idan laakiin cabdullah bn iyo hooyadan caaisho iyo anas jamaaca nabiga sunno ka soo guriya cad oo bannaanka wa sunnatu nabiyina moxamedin calayh salaat wa axaqu an tutabac xagga iska gee marka baabkii ka hadlaya caaw xadana yaya bn yay mamd rumxin almisri qaala ahbarana ley bn sacd xadanah qutayb bn saciid qaala xadana ley bn sacd can ibni shaab الzuhri can curwata bn zubayr can curwata bni zubayr wa camra binti cabdiraxmaan ana caaisha radi allahu tacala qaalat kaana rasul sl sm yuhdii min almadiina kaana rasul sal slm yuhdii wuxuu hadyi ka diri jiray min almadiina madiina ka diri jiray xaggee u dirayaa ilى اxaraam xaramku u dareeyay iyo maka faaftilu markaasaan soohi jiray soohid iyo samayn qalaa'ida hadyihi jaraha hadyigiisaan soohi anaa samayn jiray kuul baa loo xidhaa ama jarha geela koorta loogu xidhoo kale ayaa luqunta loogu xidhaya neefka geela hadiga ah si loo garto inuu yahay hadyi inuu yahay anaa gacantayda ku sameeye ku soohay tiri hooyadeen faaftil waxaan soo aan samayn jiray qalaa'ida hadyihi hadigiisa kuushiisa ama jarihiisa uma intaa kadib bacdama bacaa alhadyawy ilaa maka laa yjtanib muusan nabigu ka fogaan jirin shayan shay oo mima kii kamida yajtanibu اlmuxrimu qofka muxrimku wuxuu ka dheeraan jiray nabigu kama dheeraan jirin asagoo diray hadyi u diray maka u diray oo weliba hadyigaasi aanu aan kahorti tarihiisa ku sameeyey oon ku soohay gacantayda caaisha marka waxay hubto yay sheegaysaa waxadaanii xarmalة bnu yaxya ahbarana bnu wahab أخبرني يونس بن وهب عبد الله بن وهب المصري أخبرني يونس بن يزد الأيلع بن شاب الزهري بهذا الإسناد بن شاب الزهري عن عروة وعمر بنت عبد الرحمن كلاهما عن عائشة صومر صومها بهذا الإسناد كتب يونس milahu mila xadiiث اleyث bn sacd وxadaثna سacيid بn mansuur وxadaثnahu سacيid بn mansuur وزهير بn xarbin qaala xadaثna سufyaan بn cuyaynata can الزهriي sufyaan baa leyث iyo yunis mutaabacaynaya can الزهري can curwa can caaشha radي الlahu tacalى canha can النabiyi salى الlaه عليه وsلم وxadaثna سacيid mansuur وkhlف ibn هisham وqutaybaة bn سacيid qaaluu أhbarna xamaad bn زayd can هisham bn curwa can abihi can caaisha radi allahu tacala qaalat kaanii waxaad ii moodaa aniga caaishaa anduru ilaya hadda inaan is eegahayo aftilu anoo soo hayo falginaya qalaa'ida hadyi rasul sal slam hadyiga nebi maxamed jarihiisii markaan samaynaya hadda inaan eegayan moodaaba jir oon isfiirinayo waxaa ii sawiran maalinkaa qaabkan u hadlahayey qaabkan wax u samaynhayey meeshaan waa xusuus waxayda rabtaa inay fahansiiso siday hawsha u xusuusato kaanii anduru ilay waxaad moodaa inaan isfiirinayo iseegaya hadda anugu aftil anoo soocaayay inaan isha ku hayo qalaaidda hadi binaxwihi xadiidka hadda aynu soo maroo kale ayuu marka tabiyey la odhan jiray ibnu cuyeyna ama wadaadkii la odhan jiray hishaam bni curwa can abi xadaana saciid mansuur xadaana sufyaan bn cuyaynata can cabdiraxmaan bni qaasim can abihi aabbihi oo qaasim bn maxamed ah qaala wuxuu yihi wadaadkaa qaasima samictu caaisha waididihad qaasim bn maxamed bn abubakr asidiiq taquul ayadoo le kuntu waxaan ahaa afdulu tii sooda qalaa'ida hadyi rasuulilah rasuulka ilaahay hadyigiisii hadyigaas kuushiisii ama jarihiisii baan soo haayey biyadaya haatayni labadan gacmood baan ku soo hay tidhi waa majaaskima meesha ka saaraysaa uma intaa kadib laa yactadilu shay waxba muusan ka fogaan jirin walaa yatilu kama tegi jirin wuxuu ruuxa muxrimka ka tegi jiray nabigu kama tegi jirin وxadaثna cabdالlahi bn maslmة bn qacnab alqacnabi xadaثna aflax ibn xumayd alansaari اlmadani dhowr goor bani soo maray can اlqasim bn muxamed can caaisha radi allahu tacala canha qaalat fataltu waxaan soohay qalaa'ida budni rasuulilaah qalaa'ida budni rasuulilah rasuulka ilaahay geeliisa ama hadigiisii hadigaas kuushiisa ama jarihiisi baan soohay ee luqunta loogu xidhayey biyadaya labada gacmood baan ku soohay cidna uma dhiibin shayga la xurmaynaya ama shaciirada ah ama qiimaha badan cid kale inaan loo dhiibin adugu aad la baashiri baa laga qaatay inay fiicanta hooyadeen dad badan baa hawshaa ka qaban karay jaariyaad baa joogay hawlo badan dad badan baa hawshaa ka xigsan karay laakiin iyadaa diiday haddii loo dirahayo ilaa baytillahi alxaraam oo nabigu uu dirayo kuushiisi waxay tiri jarihii luqunta loogu xidhlaa anaa soo hay gacanteeday ku sohday biyaday laba gacmood baan ku samey uma ashcaraha markaasuu halaakeeyey jariih markuu nabigu u xidhay ayaa la saray inaga sooma halaakeyn waad garanaysaa ishcaarku waa maxay meeshaa dheegga ah ama kuruska korabaarkiisa in laga sara weygeel ayb waqalladaha markaasu una koor xidhay wuu halaakeeyey kadibna kuushibuu u xidhay ama jarihi uma bacaa biha wuxuu u diray ila lbeyti buu u diray dad buu usii dhiibay abubakr buu usii dhiibay sanadka sagaalada hijrada wey xajkii sayidina abubakar uu ummadda hogaamiyey ee xajka ka horeeye weye riwaaya dambay ku iman doontaa hooyadan baa sheegi doonta wa aqaama bilmadiin nabigu madiinu ku nagaado iska jooga asagu faman xaruma calayhi shayun nabiga kama xaaraam noqonin shay kaana lahu xillan horaan u bannaanaa markuu hadiga diray kama xaaraam noqonin nabigu wixii horaan xalaal u ahaa ruux xalaala ah oo madiino jooga oon xaj xarmanin buu la xugum noqday suubanu calayhi salatu wasalaam noloshiis wax iska bedelay ma jiro nimankiinan odhanhaya ninkii hadyi dira wuxuu noqonayaa muxrim oo xaajibuu lamid noqonaya muctamir warkiinu waxba kama jiraan weeye وxadaثna clي بن xujr بn yaas الsacdi buu u jeeda yacquub بn ibrahim الdawrqi qaala bnu xujr isagu wuxuu yidhi xadaثna ismاعil بn ibrahim buu yidhi can أyub الsakhtiyaani can اlqاsim بn mxamed وabi qilaabة cabdulahi ibnu zayd aljarmi can caaisha radi allahu tacala canha qaalat kaana rasuul اllah rasuulka ilah wuxuu aha yabcau bilhadyi hadyi buu nabigu diri jiray aftilu anoo soo haaya qalaa'idahaa jaraheedii iyo kuusheedii biyadaya labada gacmood uma intaa kadibna laa yumsiku muusan ka joogsan jirin can shayin shay laa yumsiku canhu اlxalaal shay uusan qofka xalaasha ka joogsanin nabigu kama joogsanayn wuxuu xalaashu ka joogsan ka joogsanhay xalaal oo kalun buu ah wuxuusan ka joogsanayna kama joogsanayna waa samaynayay muxrim nabigu ma ahayn booyadan ku tidhi xadaثna mxamed muثنى abu muسى الbsri qala xadana xuseyn ibn xasan ibn yasaar abu mxamed النصri الbsri xadaثna ibn cawn cabdالlahi ibn cawn ibn arطaban الmuzani can ilqaasim bn muxamed riwaayaadka xadiidka caaisha aad buu u badiyey muslim ila maxaa yeele mid walba faa'iido gooni ah oo isnaadiya ama lafdiya ah iyo ama macna ayaa ku jirta can ummi lmuminiin radi allahu tacala canha qaalat ana fataltu tilka alqalaa'ida ana fataltu nin anigii dhibada somaaliya dad iska reeb anaa sameeyey baan ku leh fataltu anaa soohay tilka alqalaa'ida jaraha asaga ama kuulaha iyaga anaa sameeyey min cihlin suuf baan ka sameeyey cudbi xinigu waa cudbiga waxaa u taqaana geedkan idiin baxay suufka soomaareed faraashka iyo barkimaha ka samaysataa kaana cindana agtaya yaallay tiri suuf agtanada yaallo guriga noo yaallay ayaan xarkaha ka sameeyey ka soohay geela loogu xiro luqunta iyo adhiga iyo lodii nabigu dirayba fa asbaxa fiina rasuulullah maxay inoo sheegtay ciddii samaysay waa kuusha iyo jaraha maxay ka soohday ma dhawr bay ka sooda mise cudbi iyo suuf baan ka soo hayti faasbaxa fiina rasuul اllah rasuulka ilaahay baa waa bariisay eh, eh, dhexdannada xalaalan asagoo xalaalo muxrim ahay yati wuxuu la nabigu maa yaati اlxalaalu qofka xalaasha wuxuu kala yimaado min ahlihi xagga reerkiisa aw yati wuxuu la imanaya suubanuhu maa yati اrajulu min ahlihi yani qof muxrima ma ahayn nabigu xaajina ma ahayn muctamirna ma ahayne qof xalaalo gurigiisa joogo xaasaskiisa iyo haweenkiisa la dhaqmu ahaa idan halka waxaa ku jira muqadimaat اlixraam laysat nafs alixraam hadyigii oo la diyaariyo oo la diro oo loo koor xidho la halaakeeyo oo laisku habeeyo oo la raaciyo ruux lawakaasho waa ifafaalo ixraam weeye laakiin marba haddaadan xidhan oo miiqaadka aadan ka xidhanin oo xaj aadan nigaysaniyo cumro muxrimatiid xanafiyu waxay dhaheen ninkii la yimaada hawsha hadyi intuu qabto halaakeeya halaakeynta umaba qabaan u koor xidha sii dira xilligaa uu diray miiqaadka markuu gaadho asna xaaji noqonaya iyaga jeebkooda iyaga jeebkooda ayb oo wasaa'ishi baad oga qiyaas qaadatay maqaasidi wasaa'ishii oo muqadimaat ulixraam ah iyo asbaab ulixraam oo looga qiyaas qaato weeye ixraamka qudhigiisii waana qiyaas maca nasi waa faasid اlictibaar nas baa meesha yaalla marka qiyaas wala ijtihaada maca الnas nas baa meesha yaallo ilaahay baa yidhi rasuulkiisii baa yidhi nabigaa sameeyey baa meeshan taalla aniga laakiin waxay ila tahay lama ogolo naska lama garab ordi karo wax la garab dhigi kara ma jiro laakiin ijtihaadun fi nas baa jira hunaaka ijtihaadun fi nas wa ijtihaadu maca nas ijtihaad maca nas waa baail waa diin la'aan ijtihaadun fi nasna waa loo baahan yahay naska iyo aayadda iyo xadiidka inaad dhugato oo hoos u fiiriso ood macaani kala baxdo ood sharaxato ood farcamiso ood beekhaamisa naska waa loo baahan yahay laakiin inaad garab orado waxaa weeye adaan nabi kala noqday marka ayada waa isdiraak cala shariica gaalnimaa ka soo boodi وxadثna زyd بن xرb xadثna jrيir yعnي بن cبدالxamid الضب عن maنsur معتmر السلمي عن إبراهيم النخع عن الأسود بن زيد النخعي عن عائشة رضي الله تعالى عنها قالت لقد رأيتنii hooyadan u fiirsa mslim diqadiisa caaئiشha hadduu rabo inuu wax ka wariyo mslim وkadalika sheekhu الbukhaarي baa ka mid eh wuxuu ku bilaabaa inta badan inuu waayaba mooyeen ay waayaanba mooyeene aalu beytkeeda ahlkeeda wiilashaday wiilashii habaryaraha u tahay ama eedooyinkay u tahay ee fanigana yaqaano curwadii ciidankiisu ku bilaabaa hadda waa arkaysa maxaa soo bilaabay curwo iyo camra mid cabdiraxmaan oo gabadheedu soo korsatay oo saa ugu xirnayd ah u waday haddana qaasim muxamed can caaisha markii dambe wuxuu u gudbay ree kuufa reer kuufa aswad iyo ciidankiisi inta reer madiina la helayo oo aalubeytka caaisha la helayo ma gudbanayaan bukhaari iyo muslim ajaanibta kore aduga xadiid iyo cilmi aad adeerkaa iyo abtigaa iyo walkaa ka baran karto miyaad nin dhuundheeroo kale u doonanaysa midda kale aalubeytku xogtoo way hayaan nin walba ahalkiisa warkooda xogtooda uu kaa yaqaanaa inuu sawacba yahay mooyee aabbihii abtirkiisi iyo gabaygiisi iyo wuxuu ahaa iyo eedadii iyo waalihii asaga kaa yaqaan marka curwa curwo iyo ninka qaasim dii la heli la aadi maayo w ayib kuwa ajaaniba inay aabbahaba kaa yaqaanaan baa laga yaaba oo awgaa kaa yaqaanaan adugu aad ka tahayba mid masaasad iska wato allowsaha way dhici kartaa an aasha radi alahu taa qaalad laqad ra'aytunii waxaan sarkoon garanayaa aftilu anoo soo haya alqalaa'ida jarihii iyo xarkihii lihadyi rasuulilaahi nabi maxamed hadyigiisii oo min alhanami ai ah min alhanami hawshaa waxaa ku gacangalay xanafiyiya asxaabu ra'yi ari lama hadiyeyn karo geel mooyeene iyo lo mooyeen beydka ilaahay ari maxaa lagala dooni markaas soo istaageen maaa ka qiimo badan aiga asagaa u qiimo badan waa la sii daynaya waa la diri masaakiintu asagay miijisan hayaan u fiican ba geel yaaba cuni kara ree magaal geel sama hayaa min alhanami adha fayabcau bi nabigu waa diri jiray uma yuqiimu fiina xalaalan isagoo xalaal dhexdaanada joogi jirayhadyi diro aigu asagoo bilijmaac laa ishcaara fiihi lama halaakaynayo waxa la sarsarayo laga dhiijinayo ee dhiiggiis intii faraha lagu tiro saa loo marinayo waa loda iyo geela loda iyo geela wey arigu asagu uu ka tabaryar yahay in la halaakeeyo ayb asagu marka waaun jalahan baa loo xidhi ayb xadaana yaxya bnu yaxya wuxuu idhi ahbarana ya ibnu yaxya buu ujeedaa wa qaala aakharaan labadii wadaad kalena waxay yidhaahdeen xadaanaa abu mucaawiya maxamed bnu khaasim adari can caamash sulaymaan can ibraahim annaqi can اlaswad can caaisha radi allahu tacala canha qaalat rubama waxaa laga yaabaa fataltu اlqalaa'ida inaan jaro iyo xarko u sooho lihadyi rasuuli rasuulka ilah hadyigiisii uu beytka ilahay u hadiyeynayey fayuqalidu fi hadyahu hadyigiisuu nabigu u kor xidhi jiray ama u jara xidhi jiray uma yabcau bihi markaasuu diri jiray uma yuqiimu madiinu nabigu ku nagaan jiray laa yajtanib asagoon ka dheeraana shayan shay oo mima kii ka mida yajtanibu lmuxrimu qofka muxrimka uu ka dheeraado xadaanaa yaxya bnu yaxya wa abubakr bn shaybata wabu korey mxamed calaa weye qaala wuxuu hi ahbaranaa abu mucaawiya maxamed bn khaasim dariir ahbat naas fi lacmash wakiil layidhi aad garanaysaan can acma sulaymaan can ibrahim bn zayd anakhi can aswad bn zayd can caiha radi allahu ta waa wiil iyo abtigii inbadanacmash iyo cafan ibraahim iyo aswad wiil iyo abtigii weeye can caiha radi allahu tacala anha qaalat waxay tiri hooyadeen ahdaa rasuul اllah rasuulka ilaahay baa hadiiyey maratan mar hal mar bay tiri oon xusuusto ila lbeyti beytka ilaahay xurmada lahaa hanaman ari faqalladha markaasuu u jara xidhay ama kuul iyo wuxuu u xidhay xarko qoorta oga kabna mar loo geliyaa marka adhigu taqliid unbuu leeyahay ishcaar ma laha marka adhigu lama hadiyeyn karana meeshaasay ku baabi'een ku yidhi adhigu haddii la hadiyeeyo xataa kuwa loo xidhi maayana meeshaasay ku baabi'een waxadaana isxaaq bn mansuur qaala xadana cabdusamad yani ibn cabdilwaari xadaanii abi abina waa cabdulwaari bnu saciid xadaثnii mxamed bn juxaadaة اlأwd الkuufi can اlxakm ibn cutaybaة الfaqih can ibrahim الnakci can اlأswad bn yaziid الnakci can caiشha radi اllahu tacala anha qaalat kunaa waxaanu ahayn nuqalidu الshaaء jamcu shaatin adhigan yaan u kooro xidhi jirin ama kuul baan u xidhi iyo jare fa nursulu biha waa loo xidha hadde ceesaadna quruxsan iyo orgiga qoodha iyo remigu waa u xidhaan marka madaa ka duwan ahaga orgiga iyo ceesaanta quruxsanay idaha ayagoo looma xidhaan umanahaya foodleyda iyo gabdhaha ariga dhaqa intaas waxu xidhi jireen can ibraahim can اlaswad can caiشha radi allahu tacalana qaalat kuna nuqalidu ashyaءa fanursulu biha intaan kuula u xidhno ayaan diri jiray wa rasuul اllahi xalaal asagoo rasuulka ilah u xalaal iyo ka joogsanin lam yaxrum calayhi minhu shay lam yaxrum kama xaaraam noqni cali cala rasuul shayun shay oo minhu kamida mima yaxrumu cala lmuxrim baa loo jeedaa xadaanaa yaxya bnu yaxya qaala qara'tu calaa maalikin waa kana marka doodii hooyadan caaishii iyo raggay radinaysa hadday soo bixi doonaan qara'tu calaa maalikin can cabdillahi bn abibakr ibni camr bn xasm alansaari can camra binti cabdiraxmaan waa habareertii cabdullaahi bn abi bakar iyo camra waa wiil iyo habareertii wy can camr bint cabdiraxmaan annaha ahbaradu waxay u sheegtay wiilkeeda ana bna ziyaadin waa waham ala waqaca fii saxiix muslim ama waa min muslim ama waa min shuyuukihi muwaau maalik sidaa kuma yaalo sidan kuma taal kadalika fi lbukhaari fi sunan fi lmasaaniid waxa dhacay waxaa weeye ahbaratu ana ziyaad weye ana ziyaad ibna abi sufyaan ziyaad ibnu abihi ninkii la odhan jiray weeye ninkaan ibnu ziyaad ma aha ibnu ziyaad cubaydilaahi buu noqonaya nin la ziyaad ibnu abihi baa jira haweeney sumaya la odhan jiray sumaya la odhan jiray baa dhashay ziyaad ziyaad haweeneyda marka xaari ibnu kalad athaqafi ayay gacal u ahayd waagdam waxaa guday nin cubayd la yidhaahdo reer bani haqiifa guursaday ninka iyadoo xaas u ah fi ljaahiliya ayuu abu sufyaan wuxuu sheegay inuu gogoldhaaf ay ku samaysay oo asagu sameeyey buu sheegay abu sufyaan fi ljaahiliya qabla islaam wiilka marka ziyaada wuxuu ku dhashay gogashii iyo guurkii cubaydillaah cubayd nin lo odhan jiray oo reer bani haqiif ah bay samayso abu sufyaan baa u tegey uur bay qaaday odaygii ree bani haqiif wiilka asagu dhalay buu aaminsan yahay abu sufyaanna wuxuu yidhi wiilka anaa dhalay waadamba marka bacd alislaam ayuu jamaaco fara badan u sheegay abu sufyaan wiilka inuu bihiisi khilaafadii sayidina mucaawiya ibn abi sufyaan ayuu wuxuu yidhi ziyaad ibnu cubayd ma ahee waa ziyaad ibn abi sufyan ziyaadna waa walaalkay aabbahay biyihiisbaan laga abuuray laga bilaaba saacadda muslimiin ogaada ninkaasi waa walaalkay fastalxaqa ibnu zina ayuu istilxaaq ku sameeyey oo walaal ka dhigtay waa eedaha u culculusee loo hayo sayidina mucaawiya filislaam loo hayo almihim waagaas intuu marka reer banam ay awoodda lahaayeen ziyaad ibn abi sufyaan baa ninkaa la odhan jiro waxaa laga cabsan jiray dowladda dowladdii reeban markay xooguu taag darayso daciifto waxaa la odhan jiray ziyaad ibnu abiihi ibnu abi ziyaadkii ahaa aabbihii wiilkiisi aabbihii lama sheegayo aabbahee ma abu sufyaan baa mise waa cubayd waa la afgobaadsanhayaa waagii dambey lugta la baxeen ree ay imaatay cabaasiyiinna maxaa la ziyaad ibnu cubayd aabbihiis horaa loo celiyey ziyaad ibnu cubayd oo odaygu uu ku dhashay firaashkiisa wiil ku dhashayah ninkan ziyaada marka wiil musiibo ah oo cubaydillaahi laydha u dhalay wiilkii mucaawiya muxuu noqonaya adeer buu u noqonaya gabadh gabadhu dhalo gabadhiisa ayuu u guuriyey kadibna ciraaqoo dhan buu dhiibay basre iyo kuufa nin ka talin jira weeye dadka kala gaabiyey ninkii dilay weeye xusein bn cali cubaydullah ibnu ziyaad farac baas weeye ila meeshu ka soo jeeda soo ma aragtid dhasha nebi maxamed ninkii baaba'shay weeye waa cubaydullah ibnu ziyaad ninkaas way ninka meesha ku jiro odayga weynaaah ziyaad ibnu abiihi ee ma aha wiilkiisii ee cubaydillah ibnu ziyaad ma aha anna bna ziyaad marka haddii lagu yidhaahdo muxuu noqonayaa wiilkii haddii laakiin ana ziyaad lagu yidhaahdana waa odaygii ziyaad ibnu abiihi odaygaas odaygaasa caaisha soo gaadhay wiilkan dambe cubaydillah caaisha muuse soo gaadhin marka wahamka halkaas ku jiraa waa riwaaya ku dhexdhexday fii saxiix muslim waa khata min bacdi aruwaat wiil iyo aabbihi waa khaldi karaa wiil iyo aabbihi cumar iyo ibni cumar oo kale wey ana ziyaad kataba wuxuu u qoray ilaa caaisha radi allahu tacaala canha buu u qoray waraaq muxuuna yidhi ana cabdallaahi bna cabaas radi allahu tacaala canhuma qaala wuxuu yidhi caaishoy ibn cabaas wuxuu leeyahay man ahdaa hadyan ninka xoolo dira xaruma calayh waxaa ka xaaraam noqon ibn cabaas baa saa odhanaya cabdulaahi maa yaxrumu cala alxaaji hadiba haddaad dirto waxaa xaaraan ka ah wixii xaaraan qofka xaajiga xatىa yunxar اlhadyu ilaa hadyiga lagu gowraco fii beyt اlahi اxaram waqad bacadtu bihadyi hadyigayga waan diray xaggeen ka dirahayaa ciraaq buu ka diray ama madiinu ka dirahaya faktubii ilaya ay bifatwaaka ii soo qor wixii adugu hawsha aad u aragteed xukun ah qaala camra waxay tidhi qaala caaisha waxay tii radi allahu laysa kamaa qaala bna cabaas xukumku ma aha iyo fatwadu siduu ibn cabaas sheegay ma aha maxaa jira hooyoy ana fataltu qalaaidi hadyi rasuulilah anaa soohay kuushii hadyigii nabi maxamed biyadaya labada gacood baan ku soohay uma qalladaha rasuul lahi biyadihi nabiga intuu iga qaaday geeli hadigana u xidhay iyo adhigii ama lodii la diray anaa gacantayda ku soohay nabi maxamed baa iga qaaday asagaa u xidhay geela xataa saxaabo kale uma dhiibin mawaalidiisa uma dhiibin thawbaan iyo bilaal iyo maxaan ku dhahday abu raafic iyo saxaabada ku xeernayd ee mawaalidiisa ahayd ama mawaalid saxaaba ahayd midna uma dhiibin asagaa gacantiisa maxaa yidhi cibaadadu laa iihaara fi lqurubaat laa iihaara fi lqurubaat safka meel baa ka bana hore aduu sheekhow gal lama ogolo adigaa kaaga baah badan ajirka iyo fadliga iyo hawaabka waxyaabaha lasu deeqe laysa siiyo ma aha marka waa aacid kuliya waay leedahay mustanayaad mustatnayaad ayb maxaa ka mida haddiina awaab ma qarana baa ka mida awaabkii adu qur-aanka aad ka shaqaysatay meydkaa loo hadiyeyn karaa cinda jumhuur ahli اcilm ayb howlo badan baa jira uma bacaa biha nabigaa diray yuu u dhiibay maca abi abubakr buu nabigu u dhiibay waxay tii anaa kuushi iyo sharihi anaa soohay nabigaa gacantiisa ogu xidhay geeli oo luquntoodii ka laalaadshay yaa loo dhiibay hadigaas abubakar waaka waa taagan yahay dadkii abubakar wax ka maqlay waakana weydiiya maca abi aabbahi m sanadkee wey waa sanadkii sagaalaad waa hore xataa masii aha sanadkii sagaalaad weeye nabigu muxuu xajiyey sanadkii tobnaad waa fii aakhiri xayaati rasuul calayh isalaat wasalaam falam yaxrum calaa rasuuli illah rasuulka ilaahi kama xaaraam noqonin shayun shay axallahu allahu lahu rabbi u banneeyey xataa nuxira alhadyu ilaa hadiya la gowracay ilaa hadiga laga gowracahayey nabigu xaaraam ka noqday maba jiro hadiga inta la gowracay kadib laskuma haystaba waxaa laisku haystaa qabla naxri baa laisku haysta qabla naxrina nabigu xaaraam ka noqday maba jiro ra'yigaas marka warku waa cadaaday وxadثna سacيid mansuur xadana hushaym بن bashيir الsulmi أhbarna ismaaعiil بn abi khaalid الأxmus الbajli can الشhacbiyi caamir بn shuraxiil الشhacbi can masruuq بn cabdالرaحmaan alأjdع ama ibn الأjdع qaala wuxu uhi masruuq samictu caaئiشha nimankan reer kufana waa nimanka dee aad cilmiga oga xambaaray caaئisho qaybna haddii cilmi gooni bay siin jirto si gooni wax u bari sida masruuq oo kale qaala wuxuu ihi samictu caaئiشhan maqlay hooyadeen wa hiya min waraa'i اlxijaabi iyadoo xijaabka gadaashiisa tusafiqu ka saacba dhammanaysa oo wattaquule dadka aaminsanaysa ilan xijaabka marka hooyadan ku jirto gurigeeda ku jirto waa la hadli oo way aaminsan marka markay rabtan wax u sheegto say si fiican ugu maqlaan ila codkii wuxuu u baahan inuu soo gudbo dhaga wadan lagu dhegaysa la aamuso mikrofoonaad haysataan lama haysanin wahiya iyadoo tusafiqu ka sacba dhammanaysa min waraa'i xijaabi xijaabka gadaasha wataquule kuntu aftilu waxaan soo hijray qalaa'ida hadyi rasul sal slam biyadaya labada gacmood uma yabcau bia nabigaa diri jiro maka u diri jiray wamaa yumsik kama joogsan jira nabigu can shayn shay oo mima kii ka mida yumsiku almuxrimu canhu qofka muxrimka uu ka joogsado xataa yunxara hadyuhu ilaa laga gowraco hadigiisii محمد بن المثنى قال xadثna cبدالوهاaب ibn cabdilmajid aلثaqفي xadaثna daawuud ibn abi hindi buu u jeedaa وxadaثna ibn numayrin mxamed xadaثna abi abi cabdالlah xadaثna zakriya bn abi zaa'ida alwaadici kilaahuma daud iyo zakariy kilaahuma daud iyo zakariy can الshacbiي can masruuq can caaisha bimili asagoo kale can nbi sl slm idan xadiikuma waa xujaة calى maliki وaصxaabi الra'yi waana xujaة calى اlxanafiya fi manci hadyi اlghanami waana xujaة calى bni cabaasin wbni cumar iyo qays bnu sacd bni cubaada lamida cali iyo cumar baa laga wariyaa xaggaas taabiciinta caطa nakaci ibnu siriin iyo qolyo kale laga wariya saciid muse isagu wuxuu odhan jiray hadyi haddaad dirto wax kasta oo kuu bannaan yahay laakiin habeenka leylat اlmusdalifa habeenka tobnaad ee roorta yowmu naxri ay noqonayso galmo lama ogolo gaalmo waa mamnuuc wii kale waa fasaxan bu ohan jira isagu saciid musayib marba haddaad xoolo dirtay wixii kale kuu fasaxan yahay habeenka yowmu naxriga ah isilaali buu ohan jira islaan ha agmarin ibnu iyo ibnu cabaas iyo qays ibnu ubaada eh, ibnu sacd ibnu cubaade iyo cataa iyo nakaci iyo ibnu siriin waxay odhan jireen sideedu baad noqonaysa waa nimanka hooyadan ay radinayso radi allahu tacaala ay radinayso caaisha waxaa loo sheegay nin markuu hadyi diro dharka muxrimka intuu idho iraamka intuu idho iska dhigaya xaaji markaas waxay tidhi alahu kacbatun yauufu biha alahu kacbatun yatuufu biha bay tiri asaga asagoo madiine dhex taagan iyo basriya kuba dhex taagan dharka ixraamka ii qabee ma kacbou ku dawaafa meesha ugu tallayd iraam haddii la idho maxaa rabaa in la dawaafaad rabaa marka alahu kacbatu yaduufu biha bay ku odhan jirtay marka aad bay u rodin jirtay marka rayiga eh, hooyadan xadiid baa de keentay saa darteed wuxuu odhan jiray markuu xadiidku caan noqday oo caasho warkeeda la ogaaday oo ibnu sacuudna u mahraati kacay oo saxaabadan u mahraati kaceen oo wax fooda geliy wuxuu ihi man kashafa alcama can innaas buuri awalu man kashafa alcama can innaas jahliga masaladan dadka ruux u horreeyey ka fayday ee u caddeeyey wa bayana lahum الsunna في ذلika cاaئشha زوج النبي bu org عليه الصلاة وaسلام فلما بلغ الناaس قول cاaئشha hذا أخذوا بqwلha وتركوا فتوى بن cabاas buuri markay ogaadeen caaisha xadiidkeedii ayadaa xadiidkeedii baa la qaato lagu dhaqmay ummaddu waan laga tegey fadlan ibn cabaas asna waagi dambe uu ka laabtay saxaabadii marka khayrdoon bay ahaayeene xukunka maysan ogeyn ibnu cumar baa lahaya asagu inuu yidhi ma sidaasaa la yidhaahaa oo yaa yidhi hebel iyo hebel oo haddii la diro muxrim la noqon maayo saamaanan moodaynin buui marka ijtihaad buu ahaa maxay uga qiyaas qaateen qaasuu man ataa asbaab alixraami